saaxiibayaal subax wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka falanqaynta wararka idaacadda kulmiya ee magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h subax wanaagsan saaxiibayaal waa subaxnimo axad ah taariikhdu waxaay ku beegan tahay sideedda bisha tobanaad ee oktoobar sanada labadakunsadeylabaatanka waxaan barnaamijka falaqeynta ku eegi doonaa wararkii ugu dambeeyey dagaalka urarka xamaas ay ku qaadeen dhulka ay deegaansatay yuhuuddu ee reer falastiin oo dagaal ilaa iyo wakhtigan uu ka socdo halkaas gantaallo xoogan ayaa lagu garaacay caasimadda yuhuudda xalay waxaana khasaare xoogan la gaarsiiyey israa'iil iyadoo dunidu ay aad u hadalhayso weerarkan ay xamaas ku qaadeen waa israa'iiliyiinta barnaamijka ayaan ku qaadan doonaa qodobkan ayaanaan qaada dhigi doonaa saaxiibayaal xubintii kalaman ayaa sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijkeena oo markale kale iyo falaqaynta bari baridhexe intuu dego dirta kuma afaysteen waa boqol yuhuuduye rag baa biirinayo baarka uu fiiraaye barqa lagu magaarin israa'iil ma boodeen baridhexe intuu dego dhirta kuma afaysteen waa boqol yuhuudiye rag baa biirinayo barka uu fiiraaye barqa lagu magaari badda kuma ciyaareen barbaarada amalaayeen haddaan muruuqa buuxiyo isticmaar ku baal jirin bayda u garaacay badda kuma ciyaareen barbaarada amalaayeen haddaan muruuq qurxiyo isticmaalku baaljiriinon baydow garaacayn waa bahal guumaystuhu kala baahsanaantiyo bayladaada jeceelow markuu baadka kula helo ka boga qaniyada urka ku dhexgelaye waa bahal guumaystuhu kala jeceelo markuu baadka kula helo kaa boga qaniyada urda ku dhexgelaye bushimaha dushoodiyo been weye nabadye baaruu daqiiqdiyo buntuq weeye bushimaha dushoodiyo been weeye nabaduye waagaag saaxiibayaal markale kulan wacan wanaagsan ayaa idin leenahay haddii aynu ku bilowno ururka xamaas waxa ay shalay weerar ku qaadeen saldhigyo iyo goobo ay deegaansatay yuhuuddu oo markaa ka mid ah dhulka falastiin halkaas oo markaa ay boqolaal kun oo yuhuud ah ay ku sugnaayeen ururka xamaas ayaa khasaare xoogan gaarsiiyey israa'il iyadoo taangiyo iyo sidoo kale hub culus oo halkaasi u yiilay israa'il lagala wareegay sidoo kale waxaa jiro goobo ay gubeen xamaas waxaana sidoo kale duqeymo aan kala joogsi lahayn ku socda dhulka israel iyadoo caasimada tal aviif xalay tiro hoogayaal ah amaba madaafiic ah ay ku garaaceen ururka uh, xamaas dunida ayaa aada u hadalhaysa weerarkan xamaas ay ku qaadeen shalay gelinkii hore dhulka eh, israel iyo sidoo kale dhulka ay deegaansatay ee eh, falastiin ka tirsan cabdiwahaab aadan cabdiraxmaan oo ah wariye ka faallado arrimaha caalamka arrimahaasna u dhuundaloola ayaan wax ka weydiiyey waxaa laga baran kara dagaalkan ay xamaas ku qaadeen shalay gelinkii hore israel saaxiib aad baad umahadsan tahay dee kolley eh, warbaahinta caalamka iyo guud ahaan dadka dunida jooga si fiican baa looga dhegsan yahay eh, dagaalka falastiiniyiinta ay qaadeen waana hataa ugu eh, taariikhdu waa markii ugu horeysay oo falastiiniyiintu iyagu ay weerar ka bilaabaan marka sheekadu marka waxaad moodaysaa haddaan in yaroo kooban aan dib ugu laabno walaalo waxa weeye silsilad yaroo taariikh ayaa jirta matalan bih lixdii bishii oktoobar sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo toddobaatankii oo iminka laga joogo konton sano dabcan haddii aanayba ka badnayn ayaa waxaa jirtay in masar ay weerar ku qaaday israel oo markaa eh, dhul badan oo masar ay leedahay haysatay matalan gobolkan sinai la yiraahdo dhulkan oo dhan markaas ayaa laga qabsaday dagaal waxaa jirta eh, taariikh weyn leh oo carabtuna ay u yaqaanaan maalintii guusha yuhuud u taqaano yomul kabuur marka shalan waxay taariikhdu ahayd toddobadii bishii octoobar marka waxaa kale jirtay in maalmaha dambaba laba milyan oo yuhuud oo meelaha laga keena la dejinayo dhul falastiiniintu ay leeyihiin waxaa jirtay in dhul beerad aad u fara badanoo falastiiniintu ay leeyihin la gubayey waxaa jirta masjidkii masjid alaqsa laftirkiisa xaalad adag galay marka dhibaatooyin aad u xunxun oo ka yaabanayd baa jiray marka laakiin xukuumadan mayalka adag ee ra-iisul wasaar netanyahu way ogaayeen musiibadan inay soo aadan tahay waxayse ay keli garan waayeen halkay ka imaan doonta iyo goorta mida kale shalay waxay ahayd maalin fasax ah oo magaranaysaa ah, inta badan yuhuuddu ay u dabaaldegaan maalintaan hore kugu soo sheegay marka ayaa jirtay dabadeedna eh, waxaa dagaalka lagu qaaday xili yani dee mina subaxa ahoo dee markaasun lasoo kacay waxyaabaha kaloo mucjisada waxay tahay in markii ugu horreysay falastiiniyiintu ay batooro iyagu ay samaysteen barshuun ay ka sameeyeen oo saldhigyadii bicirkii dhulka intiba looga soo daatay marka waxa ay ahayd wax leh un ilaahay un og siday ku dhaceen iyo dadkii soo qorsheeyey taa intaan kaga gudbayaa dee waa lawad ogyahay oo eh, magaranaysaa hadda eh, sheekadaasu dee caalamka si weyn u qabsatay hawshu cirkaasay maraysaa imakadan oona hadlayno ugu yaraan toddoba magaalo oo ramallah ay kamid tahay baa laga dagaalamaya oo dagaal baa socda eh, marka marka xaalada dagaalka falastiiniyiintu shalay ay qaadeen iyagoo marka taariikhdaas yar taarikhdaas weyn ee silsilada ah ee toddobaatan iyo saddexdii laga tihraacayo shalay waxaa dhacay wax mucjisa ah oo aan runtii cidna falayn eh, kanoo kale soomaalidu ayuu ka dhacay markaad in yar ka soo qaato matalan gobolkan sool goojacad oo kale wixii ka dhacay nafsuhaa bay ahaayeen yacni midasuba in laysku kal lahay daqiiqad yaroo kooban waxaan la filayay dhaceen furasho qeer wacaadiya dhacday marka tanna marka aad ka eegtid dhinaca ee eh, xilliga weerarka la qaaday iyo guush waxaad moodaysaa inay isaga yar egyihiin marka maxaa hadda socda dagaalku eh, markii hore wuxuu ahaa dee falastiiniyuuntu waxay weerareen saldhigidii ugu waaweynaa israa'iil waxaa dhintay ugu yaraan shan sarkaa loogu sura suro ciidamada israa'iil oo nin subabar la yidhaahdo afartan laba sano jir oo korneel uu ka mid yahay cabdiwahaab aadan cabdiraxmaan ayuu waxaa uga faallooda arrimaha caalamka sidoo kalena u dhoondaloolo sidoo kale arrimaha carabta waxaan wax ka weydiinaynay dagaalkii ururka xamaas ay ku qaadeen dhulka israa'iil iyo sidoo kale dhulka ay deegaansatay ee eh, ay ka degan tahay falastiin oo in muddo ah ay xoog ku haysato falaqaynta wararka ayaad maqlaysaan idaacadda kulmi magaalada muqdisho oo idinkaga imaanaya qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkeena ayaan isla sii gaaraynaa saaxiibayaal markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaaney waxay dhaheen waana la taagay waana la taagay war waxay kaloo dhaheenaa la yidhi waxbaabbaa la haygay yaacay waxbaa baallahayga yaacay warqolladii kalena waxay yidhaahdeen eh. wagafnaahum eh. wagafnaahum war kuwii loo waxay taagan eh. laqad asaabanaa sixran kabiiran walan nacrifuhu min weyna war afyeen xamaas u an nashnat alakhbaar hada alyowm tii israa'iil walfalastiin war madayo waxaad ka tagtay oo maanta ilaa baydhaba ka daaran cashraat daahiraat haajamad sabcata cashara mawqican wa arbaca maqraar lixamaas biqasa alaale saacaati lmaadiya aryaadhaha kale maanay dheexaad nacamlay doontiine laana waa laydinka korahaahe waxaa la yidhi raysul wasaarihi israa'iil yuhuud dhintay yaahuu naftiisiyaa halis gashay daad falastiin haana ku timidaa layidhioon warba laga hayd ciidankii sirdoonka israa'iiloo musaad la dhahayana mugi la weyddiiyo layidhi waxaan xadu ogaa weysaan waxay dhaheen waanala taagay waanala taagay cabdulla falastiinna waxaa u daaran alrasma maftuux maantoo kalena madaxaana furan war waxaa kaloo la yidhi israa'iil rag baa tiiriye kibir ma tooqeene maanigaa talaabiib u gaday taangiyada yaalla dabadeed yuhuud tabarrucee toos hub ugu geeyey falastiinna dhagax tuura idhi aan ka roginta aha tolla aye mar bay noqon kuwaa xoog ka tabarroone maantoo kalena madaxaana furan warwar ma haysiina israa'iil waxaa ka dhacday yuhuud miyaa tihiin albaabka naga fura war israa'iil waxay ka taagan tahay toban jar ayaantan taahaye war kalemaanay war mahaysiina ah, howlgalka xamaas qaaday ee dhowr saldhig looga qabsaday yuhuudda waxay ugu magac dareen duufaan aryaadhaha duufaan degdeg badana goormay israa'iilna ka dhaceen niyu duufaan waxa loo sameeyey ilaa duufaantii kalaa la diray horta falastiin harmacad ma leedahay warwar mahaysaana waxaa la yidhi adkayo dagaalkii afcudlaamay joogte way ordogaankan ammaantiisa haynaywa culummadii baxda miyaa si aad ku xadiray war horta in madaxweynihi xamar u yimid soo dhowaynta ordogan maxaa ka jira asmare eritariyan oo aadaayana waa la sheegay warnamiyow beryaau madiida koonfur galbeed mu'aarad iyo muxaafid tankaseedeen ahayta madawiinaga dhuusamareeba marka afaweerkii urdiga madawiinaag maynankaseedu waayaan dhuusamareeb war kalamaanay waxaa la yidhi bawdyo rag midba maalin bannaan waxaa kaloo la yidhi darajada adduunya ma daahinto sidoo kale waxaa la yidhi dulmigaad geysataa waa mid daashka kuu yaal marka waxaan la yaabay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka maxamed mursal oo muddo kororsi ka cabanaya oo wadda la xiray iyo kala wareeg ka cabanaya oo diyaarado garoon laga celiyey ka cabanaya oo weliba codsanaya doorashada wakhtiga lagu ballamay in lagu qabto ee markii halkaas marayso waxaa igu soo dhacay hadal oo hadda ka horiiriyey gabyahayga carbeed maxamuud darwiish kaasoo ahaa tareenka keliya igama tegin xitaa boosajadii way iga tagtay saaxiibbadii safarkuna way i qiyaameen anina wali kala hayidagay godgujon godoolaari ho godon an dheerayto kidhiyaasoba mooshiidii war maxamuud darwiishka aad carabta ku sheegayso ma ciidankii sayidka uu ka mid ahaa ee buryaane buryaane daraawishta buryaane ya dheegi jari war daraawiishka kofu galbeed ma joogto warheedhaha war mahaysaana hogaamiyaha daraawiishta shalay ee garoonka muqdisho lagu soo dhoweeyey calanki soomaaliya uuna gacanta ku sitay waqooyi yoo la fakatay aana ka soo celiyo uu yidhi warya calanka shalay lishaaniad sheegasmahayti shalay mee geerad bad tiyaatir ku qorjay ka teeganaayey war kalamaanay waxayna weydiiyey maxaa calanka qoraba mar ula carartaa caashaq loo qaba weeye ma adigaa ka cilaaya naw waan wallaweyna isku calan ma nihin warwarka iga dhexgelinina bishii oktoobar dii dad soomaaliyeed ayaa laascaanood laga soo raafay hadda oo la joogo oktoobar na madax calankii soomaaliya wadataa laascaano ka timid waxayna dhaheen soomaaliya hamidowdo midowdo hadda warmi ayaa lagu israacday waraadlama waxaad leedahay raafiddii mada isaaq maxamed kaahin ma mahadin weynay war ma haysiini arrintii gooja caddoo kale israa'iil ka dhacday baa layidhi sidee wuxu jiraan warwaaqla war ma hayside sargaal iyo ciidan badanaa laga qabtay israa'iil marka dagaalka koobiyu ahay miya malaha warba war ma haysaaniine hadda annagaa falastiinka hartada siinay waar walla weynay dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa gashaday maxaa loo daba socdaa marka labadeeda kee saxanbowe war anina weliba dheega jiray wa su'aale labadeena reerka yaa u weyno u ah waayeel war war ma haysiine xildhibaanada somalilan ka soo jeeda qaar ka midu waa ka cadhoodeen soo dhowayntii loo sameeyey hogaamiyaha s c xildhibaan hadlayna wuxuu yidhi weligay gudoomiye degmo toban buruuf lagu soo dhowaynaya ma arkin weligayna ma arkin degmo ilaalinaya jiraan boqolaal ciidan ah weligay ma arkin gudoomiye degmo madaxtooyadii la dejiye lagu soo dhoweeyey oo hadda maareeyam wuxuu qaaday raab la yidhaha weligay ma arkin war horta labadii dhagax watay ma dhigay war raab cusuboo soo baxay wuxuu leeyahay meedaa baxsadaa la yidhi maxaa ka bedeli kartaa maya arsenaal waa la soo qaqabtaa la yidhi maxaa ka bedeli kartaa maya madaxda qaaraa soo ahaa jira maxaa ka bedeli kartaa maya roobow maanta wasiir waaye maxaa ka bedeli kartaa maya soomaaliya nabad ma rabtaa layidhi maxaa ka bedeli kartaa maya naga kalo wada haddaan idhaah maxaa ka bedeli kartii maya warmaandhow adugu maga agtegi karta aan kuu duceeye aryaa minaad rabta habaare mar uun hanaga hor tago warraabkaas rabkalaa ka horreeya idinka dabageeyo xamar seef waaye see waaye ragga buuqa wada yaa waaye waxa loo dhimanayo dheef waaye sooshita dheh sharciya qayr habeen wanaagsan nabe aadna ma ducaysnid cabdikuusow hees miyaa tani qof waliba qof waliba wuxuu qaba yaqaana loo soo qadimaya war telefishinka soomaaliya s n waxaa lagu soo qoray hogaamiyaha ku gaarka ah ee maamulka ssc oo si weyn loogu soo dhoweeyey magaalada xamar warwar mahay sidii telefishinka somalilan waxaa lagu soo qoray faala looga magac daray ooyi doonow ayar joog aryaadhaha samigay cabdulla naftirkiisuna waxa uu yidhi how haqaaban qawda maaqaashi qarbaadana wax ku qalda haqaban qawda maaqaashi qarbaadana wax ku qalda war kalemaanay war mahaysaan hadda ka hor waxaa la yidhi nin aqoon-yahanah ayaa safray wuxuuna ku safray doon doontana waxaa la saarnaa oo keliya ninka naaquudaha ah oo la sheegay inuu ahaa nin jaahil ah oo aan waxba aqoon marka laga reebo sida loo dabaasho sida loo kalluumaysto iyo sida doomaha loo kaxeeyo cabbaar markii ay doontii saarnaayeen ayuu aqoon-yahankii wuxuu naaquudihii weydiiyey fanka ma taqaan waxaana loogu jawaabay maya ma aqaan kadib wuxuu yidhi haddaadan fanka waxba ka aqoon noloshaada ruucan baa maqan ninkii kale wuu yaabay safarkiina wuu sii socday cabbaar markii la socday ayuu aqoonyahankii yahankii mar kale naaquudihii wuxuu weydiiyey ma taqaanaa culuumta sayniska naaquudihii yaabanaha wuxuu ku jawaabay maya weligayna ma maqal kadib aqoonyahankii wuxuu ku jawaabay noloshaada kalabar baa maqan safarkii wuu sii socday waxaana loo gudbay badweynta intii ay badweynta ku jireen waxaa imaaday hirar waaweyn oo dabaylo wata kuwaasoo kallifay in doonti kala furfuranto ayadoo ay xaaladdu kuxun tahay labadooda ayuu naaquudihii wuxuu aqoonyahankii yahankii weyddiiyey dabaal ma taqaan aqoonyahankii yahankiioo halqamayo hadalku dhibayo ayaa ku jawaabay maya naaquudihii aa la soo booday noloshaada dhan baa maqan jaahilkaasi aqoonyahanka jaanis xun buu ku helay dunidii aan koraayey dakhalkiiba baa ka jabayoo dabaylihii baa la tegayey waaqlo waxaa kaloo la yidhi marka doontu degayso dadka saaran dusheeda naxdin weysla dirsaane war reer somalilan oo gabiyey wuxuu yidhi doontaynu wada saarannahay yaysan daadagiine hadaloolinnaa quudahaan soo dejinayaae war kalemaanay war mahaysaane maanta niman shabaab layraa waxay ka maraysaa dabayluhu weysitaa dufanadu ima dhiga badweynbay ay dunidu ila sii turkaysaa marka dagaal faraha looga gubtay ayaga dhex marayaa layidhi jilibowna ka dhaxayo dhexdooday ka tafataa la yidhi labadii ugu sarraysuuna dagaalku u dhexeeyaah la yidhi hadda axmed diiriye iyo karataay kii raayaa la sugayaa marka horaana waxaa loo yidhi labadii dulmi ku heshiida xaqaa isku dira waa kaa cadowgii jabe maxaa la jeclaa jabkaas aad iyo inay isku jaabaan ayaan jeclaayeeha isku jaabeen war waa jabkaase nimanku khaatimuljanbeegti iyagaa iskula rogmadaa la yidhi war abuu cubayde iyo karataye bunayatii bunayatii haatohakadaa daa'iman maisu qaadeen war hoggaanka isku hayaanaa la yidhi war wallaweynay anigu waxaan kula talin lahaa nimanka kii laga itaal roonaado inuu isa soo dhiibo warba weynta dirarhayaan baa weeradhaanin warnimaya waxaan idin weyddiiyey khawaarijta haddii ciidanka dawladdu laynayo oo macawislayda shacabkae gadooda ay laynayaan oo iyaga dhexdoodu islaynayaan oo qaarkood isqarxinayo oo hawada laga duqaynayo intay sii jiri doonaan war khawaariijta haddii jacaylkuu hayo afar xiloo waaweynaa ka bannaan oo musharaxiin soo codsata ilaa hadda la laayahay xilka koowaadna waxa uu yahay madaxa cabsigelinta ee bulshada soomaaliyeed intuu soo dhex galo ka dhaadhicin lahaa inaan shabaab laga adkaan karin xilka labaad waxa uu yahay sixiroole ku filan inuu soo furfuro lacagaha ay dowladdu taagtay ee sakawaadka ay dhihi jireen xilkii saddexaad waxa uu yahay madaxa kadhaadhicinta iyo tashkiilinta shabaabka dhexdiisa kadhaadhicin kara in weli ay sii jiri karaan xilka afaraad waxa uu yahay nin soo heli kara mustaqbalka khawaariijta marka laga adkaada kadib halka ay saldhigan doonaan war waxaa la yidhi khawaariijta wakhtigoodu gabagaba yahay ilaa laba kun iyo lixdii waxaa isqarxiyey iyo toban iyo kow qof ugu daran bishii lasoo dhaafo oo keliya qof iyo toban qofa isqarxisay taasoo dadka shabaab yaqaana ay ku micneeyeen dowlado badan inay isqarxi doonaan inna inay cararaan oo waddamo kale aadaan iskudayi doonaan warba isqarxinta badan cadaadiska badan keenahaya hayaay oo hadda laga khafiifiyo miyaadna leedahay war adiga maxaa kaa gala sheekada kumaba jirtide oo oh, yaaba oday ka warkalamaanay warma haysiine faransiiska waad ogtihiin siduu ula dagaalami jiray xijaabka iyo asturnaanta dumarka maanta waxay maraysaa inay dowladdu ragga iyo dumarka ku amarto inay bustayaal iyo dhar waaweyn xirtaan si ay uga nabad galaan dhilqaha iyo barambarada ilaahay ku salliday qoysku masaasay u nadaafa daran yihiin may iska dhaqaanoo iska buufiyaan cayayaanka warba wanaad tuubahay matakfuba weeradhay warniyo ilaahay cidduu doonuu ciidanka dhigtaa war daraasad la sameeye waxaa lagu ogaaday cid kasta ilaahay amarkiisa isku taagta meel filayn in looga imaan doono war ilaahay iyo qur sheegay adigu daraasada aad sheegaysa waa maxay war midaas inaad barato aan aftirkeedu daraasada warba waade faransiisku intuu garanaya waa dhaaftay waradoo reeriina qabaha nagu buuqine aryaadhaha reer mudug kanee cadishaba aragteen faransiiska xaad la yaabaysid war abdulw ninka reer murudugahay kanaacadu dushay malaha laba xaniyood buusan ahayn aryadhaha waxaa la yidhi ma muusuuq maasuuqay raabaan booshin inay ku meel marshaan ma musuuq maasuuqay raabaan booshin inay ku meel marshaan warbow buntland warka ma haysaaniine maanta waxaa lagu soo dhoweeyey maxamed cabdiraxmaan faroole taageerayaashiisna madaxweyne soo dhoweeday ku hayeen waxaana la sheegay inuu madaxweynaha buntland musharax u yahay madaxweyne deni maanta la sugayana waa baaqday bishaan tobankeedana shir ka farmahaya magaalada garow mucaaradku ay leeyihiin xisbiga madaya oo ah xisbigii mucaaradka ugu weynaana waxay yidhahdeen doorashadii golaha deegaanka sidii u maamulay deni ayaa tusaale noogu filan middan qof iyo codka uu hadda sheegayaana cid la gelaysaa ma jirto sababtoo ah saddex xisbi soo baxay haddana sideed buu ka dhigay shuruucdii doorashadoo dhanna isagaa qasay hadda odaygii danin waxay ka maraysaa adigu kaligaas ka boqboqoto socon weyde war madaxweyne daniyoo tiriyey gabay uu mucaaradka ugu ood wuxuu yidhi dabeecadda buntland dadaan aqoon oo wax kala doona oo koonfur laga soo diroo duulayaa yimide dulmi iyo war beenbeen habay doodda ku hayaane dawlad weeye in badan soo jirto lagu daydaannin warweriye axmed cawdi jaamac wuxuu yidhi haddii loo garsoori waayo wasiirka cadaaladda maxamed cabdiwahaab iyo wasiirka arrimaha gudaha cabdi faarax siciid juxa annagaa u garsoorayna wasiirka cadaalada iyo arrimaha diintu wuxuu leeyahay ku dhawaaqista rabadaanka iyo maalmaha ciidaha wasiirka arrimaha guduhuna wuxuu leeyahay ku dhawaaqista doorashooyinka la gaarsiiye labadaasu shaqadoodu sidaasay kala tahay war adiga laftirkaagu waxaad ka tagtay oo ka mid ahayd qoraalka weriyaha iyo ka warqabista dowladaha hoose warlamada wasiir iyo wa suugaanti sayidka naslabahema ogaay aygoay badiihe tartiib tartiib baa la soo noolaanayaa war ma maydkiibaa fakaday war warkaan dhex gelin inay buntland badlaado qaranaa ka bilaabataye waxay codsadeen rag geela qali yaqaan war buntland maamul goboleed hooyada federaalka aan ku naqaane waa maxaa qarankaad sheegaysaa horta garow daljirka daxsoon ma leedahay walwalla weyne madaxweyne muuse biixi ahayd xuduuddeennu waa garowe waana qabsanaynaa waana tegaynaa buntland madhagay ka furaysatay oo goojacadagee ka soo maraya ow og ba la fadhiya war waan waan wasaabta khilaafka kuwanfur galbeedna wal halii doono albaabada ballaq albaabada ballaq albaabada ballaqa kalemaana nagu kala wada warmadee haddaad run sheegaysa maxaad u dhihi weyse lagu shiray xaggaa lagu shiray berri la shiraa badanaa shirar aan wax tarayn badanawarbaba shirarka buntland wax waa tiraane kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay fariimahaasi iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeennii falaqayntood kala socoteen idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho barnaamijka midlac ayna ku kulmi doonna saaxiibayaal nabadgelyo